alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira e, xadiidka horeynu soo maray aan sii caddeeyo yasjudu sajdata min dalika qadra ma yaqra'u axadukum hamsiina aayatan qabla an yarfaca ra'sah marka qabla darf waxay u tahay yaqra'u yasjudu wuxuu sujuudi jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam assajdata sujuud madkuurkaa la soo sheego oo salaaddaa ka mid a qadra maa yaqra'u wuxuu sujuudi jiray qadra maa kii qadarkiisa yoqra'u axadukum midkiin uu akhrinayo khamsiina aayatan konton aayadood ee qadaruu midkiin akhrinaayo ayuu sujuudi jiray wuxuu akhrinayey midkiin qabla an yarfaca ra'sah intaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa aanu sare u qaadin ka hor ayuu konton aayadood midkiin akhrinayay marka qabla waxay daraf u tahay yaqra'u ayay daraf u tahay xadiidka kun iyo boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo siddeetan wa can saalim ibni cabdillaahi bni cumara ibni alkhaaabi radia allaahu canhum wa can saalim ibni cabdillaahi bni cumara bni alkhaaab radia allaahu canhuma canhum buu idin qoray sooma radia allaahu canhum waa iskaga darayaa oo kolley waxa weeye dee laba saxaabi baa marka ku jira asaalim yani isagu waa taabici laakiin cabdullaahi iyo marka waxaa cumar waa laba saxaabi laakiin dee dadka kale marka ahluliimaanka aba radia allahu canhu waa la odhan karaa istilaaxa waxaa ku dareeray uun in marka asaxaabta loo isticmaalo radia allahu canhum ilaahay dhammaantood ha ka raali noqdee yacni saalim iyo cabdillaahi iyo cumar be can abiihi aabbihiibuu ka warinayaa oo cabdullaahi bnu cumar ah ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuu ihi nicma arajulu cabdullaahi ninbuu u wanaagsanaado u nicmo lahaaday cabdullaahi cabdullaahi ama nicmo rajulu nin oo dhan baa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday almakhsuusu bilmadxi cabdullaahi ka ammaanta lagu gaar yeelayna cabdullaahi weeye low kaana yusallii min alleyl hadduu ahaan lahaa mid habeenkii tukadaa ninka ugu wanaagsan buu u noqon lahaa nin aad u wanaagsan buu noqon lahaa qaala saalimun saalim waxau yidhi fakaana cabdullaahi wuxuu ahaan jiray cabdullaahi cabdulaahi bni cumar bacda dalika intaa dabadeed laa yanaamu min alleyli midaan seexanin habeenkii wax ka mida ilaa qaliilan in yar mooyaane wax kale midaan seexan buu ahaan jiray muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay cabdulaahiga nebigu uu sheegayana calayhi salaatu wasalaam waa cabdulaahi bni cumar marka cabdulaahi buu ammaanay wuxuu yidhi markaa dee hadduu habeenkii tukan lahaa ninka ugu wanaagsan buu noqon lahaa laakiin hadda intaa qadarka naqsiga ah baa ku suganoo inaanu habeenkii tukanaynin qiyaamuleyl nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa odhanayo dee wuxuu u tilmaamayaa inuu qiyaamuleylkii la yimaado si uu kamaalka u dhammaystirto dabeed cabdulaahi markaa aad buu ugu dadaali jiray qiyaamuleylkaoo wax yar mooyaane wax kale ma seexan jirin buuri inankiisii odhanaya saalim ayaa saa ka sheegaya marka waxaa laga qaadanaya fadliga uu leeyahay qiyaamuleylku xadiiska waa laga qaadanaya xadiidka kun iyo boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddex iyo siddeetan can cabdillaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yaa cabdallaahi cabdallaahi ow laa takun mila fulaan hebel oo kale ha noqon maxaa hebelka sha'nigiisu ahaa kaana yaquumu leyla fataraka qiyaama alleyl kaana wuxuu ahaan jiray yaquumu leyla mid habeenkii kaca ayuu ahaan jiray oo salaad u kacoo fataraka wuu ka tegey qiyaamleyli qiyaamuleylkii waa ka tege waa iska daayey muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskana waxaa laga qaadanayaa ruuxii marka waxa weeye shay khayra samayn jiray oo markii hore ay marka u ahayd joogto ay u ahayd oo deedna iska daayo oo ka tagaa inay tahay mid laga fiican yaho aan fiicnayn marka inay tahay baa laga qaadanaya ay makruuh tahay arrinkaas la karaahiyesanaayo khayrkuna wuxuu ku jiraa shayga khayrka in la daa'imo la joogteeyo oo aan markaa laga tegin oo la goynin ayaa wanaagga ku jira camalna ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka daa'imo camal wanaagsan ka la daa'imo ayuu markaa ilaahay ugu jecel yahay marka shayga khayrka walow sunnaba ha ahaadee hadduu markii hore marka uu ruuxu la iman jiray inuu ka taga marka waxa ma aha xadiiska kun iyo boqol iyo labayo toddobaatan dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afar iyo siddeetan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح عبد الله بن مسعود waxau sheegay dukira cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa rajulu nin ninkaasoo naama leylatan habeen seexday wuxuu hurday xataa asbaxa ilaa uu ka waaberiisanayay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam daaka rajulun baala ashaytaanu fii udunayh daaka rajulun kaasi waa nin baala ashaytaanu shaytaanku ku kaajay fii udunayhi labadiisa dhegood gudahooda ku kaajay aw qaala ama waxauu yidhi fii udunihi dhegtiisa gudaheeda uu ku kaajay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay marka waxaa laga qaadanayaa ruuxa markaa shaytaanku dhegaha kaga kaajo ee khayrkii iyo camalkii wanaagsanaa waa ka teedayaa khayrkiina u kici maayo khayrkiina uma kacayo marka si aanu qofku u toosin oo aanu khayrkii ugu kicin ayuu dhagaha uga kaajaya xadiiskana daahirkiisa siduu yahay in loo rumeeyo weeye in taawiil lagu sameeyo la yidhaahdo waxa weeye waxaa looga jeedaa macno kale oo aan daahirka ahayn waxaa ka fiican sida uu nasku ku soo arooray in sidiisa loo rumeeyo maadaama daliil ka leexinayo aynan haynin in arrinkaa laynaga qariyo aynu arki weynayna keeni mayso inaynu markaa beenino waanu idhahno ma jirto waxaa la soo naqliyaa nin baa markaysaa markaa yidhi say u suuragal tahay wax jira maaha miyaa la arkay qof lagu kaajay oo dhagaal lagaga kaajay habeenkii dambu seexday dhegihii markaa waxaweye oo lagaga kaajay oo kaadidii markaa waxan ay ku sugan tahay ayaaba la tusay isagaba ay ku dhacday marka umuuraha qaybiga ah qofku inuu beeniye maaha ya mid kale waxay soo naqliyeen xadiiskii tilmaamayey fainahu laa yadri ayna baatat yaduh habeenkii qofku markuu seexdee baryo oo uu soo tooso gacmaha maydho waayo ma garanaayo gacantiisu xalay meeshay ku bariday ama ku sugnayd marka waxaa la sheegay mid baa wuxuu yidhi anugu gacmahaygu meeshay ku sugan yihin waa ogah habeenkii dambe wuxuu toosay isagoo dabada gacanta kula jira ayuu toosay gacantiisiiba ay dabadiisa ku jirto duburta ay gashan tahay mid kale waxay soo rareen cadiiskii sheegaayey waxa weeye sujuudda imaamka ha ka hor qaadina oo madaxa ha ka soo horraan qaadina si aan markaa waxawe midkiin madaxiisa aan looga dhigin madax eh, dameer aan looga dhigin mid baa qariibsadaysa qof baa madaxiisa madax dameer laga dhigaya dabeedna markaasuu ka soo qaaday sidii baaba xaqiiqatan laga dhigay baa layidhi xaqiiqatan baa sidii laga dhigay marka umuuraha qaybiga ah sida laynoogu sheego bes waa in loo rumeeyaa aynu aragno ama amayaynaan arkin marka tanna daahirka siduu ku soo arooray waa in loo ictiqaadiya xadiidka kun iyo boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo siddeetan wa can abi hurayrata radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abu hureyra waxa uu sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yacqidu ashaytaanu calaa kaafiyati ra'si axadikum shaytaanku wuxuu ku guntaa calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa ayuu wax ku guntaa idaa huwa naama markuu qofku seexdo alaasa cuqad saddex guntimood ayuu ku guntaa yadribu calaa kulli cuqdatin calayka leylun tawiilun farqud wuxuu ka yeelayaa calaa kulli cuqdatin gunti kasta korkeeda calayka leylun tawiilun korkaaga waxaa ku sugan habeen dheer farqud seexo ha kicina seexo fa in istayqada hadduu baraarugo oo fadakara allaha shaqsigu hadduu baraarugo oo fadakara allaha allaha xuso in xallat waxaa furmaysa cuqdatun guntin baa furmaysa ila saddex guntimeed bay ahayd fa in tawadda hadduu weysaysto in xallat cuqdatun guntin labaad baa furmaysa nakira haddii la soo celceliyo waxay noqotaa hayr alawal kii hore midaan ahayn fa in sallaa hadduu tukado inxallat cuqdatun guntin baa furmaysa ama inxallat cuqaduhu waxaa loo jeedaa guntimihiisa wixii ka hadhay baa furmayaan nusaqa qaar cuqaduhu bay qorayeen qaarna yacni cuqdatun bay qorayaan dhigaalkana waa isu dhigaaleeg yihiin macnahanna waa isku midkii fa asbaxa nashiidan ayiba nafsi fa asbaxa wuxuu waa beriisanayaa nashiidan xaaluu firinfircoon yahay oo tayiban nafsi naftiisuna wanaagsan tahay wa ilaa haddaanu sidaa yeelin oo aanu marka waxa weeye intuu kaco ilaahay xuso weysaysto dabeedna aanu tukan ee iska hurdo oo sidaa waagu ugu beriyo haddayna sidaas ahayn asbaxa wuxuu noqdaa khabiisa nafsi mid naftiisu xun tahay wa kaslaana yacni marka caajiso wahsanaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qaafiyatu ra'si aakhiruh madaxa qaafiyadiisa waxaa loo jeedaa madaxa xaggiisa dambe qadaadkaa loo jeedaa qadaadka ayaa loo jeeda wa ilaa asbaxa khabiisa annafsi ilaadaasaa moodin istisna inay tahay waa in shartiyoo laa ka daba dhacday waa laba kelmadood oo isi saaran weeye intii shartiyada ahayd baa laa ka daba dhacday dabeedna nuunkii reebbanaa baa marka waxa weeye lagu idqaamay laamka lagu idqaamay markaasay suurada waxay u ekaatay yacnii ilaadii istisnaaga ahayd bay u ekaatay mase aha ay in lam yakun kadalika ama in lam yafcal kadalik asbaxa xadiidka waxaa laga qaadanayaa boorinta ama tirtirsiga lagu tirtirsinaayo oo laynagu boorrinaayo qiyaamuleylka taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dee shayddaanku inuu qiyaamuleylka qofka ka seexinaayo oo u diidaayo shaydaanka markaa waxa in laga guulaystana oo khayrkaa lagaga guulaystaana waxay ku xidhan tahay qofkii markaa inuu hurdadii macaanayd ka kaco ilaahay xuso weysaysto deedna tukado marka wakhtiga afdalkaa weeye goorta dambe in la kacaaye laakiin qofku hadduu ka baqaayo inuu kici waayo goorta dambe fiidkii inuu la yimaado qiyaamu leylka ayay noqonaysa inta badan iyo inta yarina qiyaamuleyl waa ku dhacaysa witriguna qiyaamuleylkay ka mid tahy qofku hadduu markaa witri tukado waxa uu noqonayaa wax ka mida qiyaamuleylkii inuu la yimi laakiin kaa dee wakhti badan tukanaayey baa ka fiican ka in yar markaa dee tukaday ka wakhti badan tukanaya ka fiican oo ka fadli badan yacni saas weeye waxaana xadiiska laga qaadanayaa haddii waxa weeye qofku uu qiyaamuleyl u kaco oo khaasatan hurdo dabadeed uu kaco naftiisa inay firfircoonaanayso naftiisana wanaagsanaanayso nashaad iyo firfircoonina helayo yacni wahsadkan iyo caajiskan iyo waxaasoo dhamm inay ka duulayaan inay ka duulayaan laakiin haddii marka waxa weeye ay noqoto inuu waagu ugu beriyo yacni hurdo oo siduu xalay u seexday oo markaa waxa weeye waagu sidaa ugu beriyo yacni caajis buu noqonayaa naftiisina aynay wanaagsanayn marka waxyaalaha markaa waxaweye dadka weliba yacni marad nafsi ku sugan yahay yacni iyagu waxyaalaha dawooyinka u sii noqonayana waa ka mid yacni qiyaamu leylka inuu la yimaado oo quwada iyo firfircoonida iyo wanaagsanaanta naftu ay helayso wakhtigaas waa ka sii badan tahay yacni nafaxaadka ilaahay iyo raxmadda ilaahay buu u tacarudayaa qofku qof walbana waa u baahan yahay laakiin qasadka u weyne qofku uu samaynayaa waa inay noqotaa lithawaabi alaakhira adduunyada caafimaad aad ku heshid iyo ha kuugu xoog badato iyo tayiba nafsi aad noqotid iyo nashiid aad noqotid maqsuudkiisa waa inaynay ahayn dariiqa ha ugu timaadee maqsuudkiisu waa inuu noqdaa almaqsuud alacdam ama alwaxiid ujeeddadiisa keliga ah ama ujeeddadiisa ugu muhiimsani waa inay noqotaa lihawaabi alaakhira iyo ajarka aakhiro doonistu doonaya daraaddeed waa inuu u sameeyaa xadiidka kun iyo boqol iyo laba iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo afariyo وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عبد الله بن مسعود waxau yidhi waxaan la tukaday nebiga calayhi الsalaatu wasalaam la jirkiisa leylatan habeen gudihiis baan la tukaday falam yazal qaa'iman nebigu kama bixinoo kama zuuline waa ahaa qaa'iman mid taagan waa ahaa xataa hamamtu ilaa aan ku hamiyey biamrin suu arrin xun ilaa aan ku hamiyey falam yazal waxa weeye waa ahaabaa looga jeedaa nafyu nafyi ihbaatun laba nafyi hadday iska daba dhacaan hadalku wuxuu noqonayaa sidii wax sugan oo kale muhbat buu noqonayaa oo maada ayaa naafiye ah yazaaluna macna nafyi bay leedahay marka yakuunuba macnuhu u dhacaya qiila waxaa la yidhi maa hamamta maxaad ku hamiday biamrin suu iyo biamrin saw yacni arrin marka waxa weeye siinka in la kordhigo iyo in la godo labaduba waa dhacdaa labaduba waa dhacdaa nusakhuna qaarba mid bay qorayaan qiila waxaa yihi maa hamamta maxaad ku hamidaa la yidhi hamiga waxaa la yidhahdaa marka shay la ysku qabto ma samaysaa ma iska daysaa laakiin aada u badinayso inaad samayso haaliban noocaasaa loo isticmaalaa marka wuxuu tilmaamayaa inuu isku qabtay inuu marka arrinkan inuu sameeyo arrinkaa uu ku tilmaamay ama ku sifeeyey inuu xun yahay waa yahay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan ku hamiyey an ajlisa inaan fadhiisto wa adacahu aan kana tago oo cibaadadii aanan sii wadin baan ku hamiyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani waxa uu tilmaamayaa inuu cabdullahi bn mascuud nebiga calayhi salaatu wasalaam la tukaday nebiguna salaaddii dheereeyey oo aad iyo aad u dheereeyey ilaa uu is yidhi cabdullaahi ibnu mascuud salaadda maba ka baxdaa ma ka tagtaa ama ma iska fadhiisataa waxaa laga qaadanayaa shayga taacadee khayrkaa in la kala gooyaa waxun inay tahay walow sunnaba ha noqotee sunnihii qofku waa ka bixi karaa oo waxa weeye alsaa'imu almutatawicu amiiru nafsi culammada jamaahiirtu waxay qabaan sunnuhu gudagalka inaanu ku waajibayn madaahibta qaarkood baa waxay qabaan sida xanafiyadoo kale haddii sunno la gudagalo inuu waajibaayo oo yasiru waajiban bishuruuc gudagalku waajib ku noqonayaa bay yidhaahdeen maalikiyada laftoodu shan mas'alo ay jumhuurka dheer yihiin oo yidhaahdeen gudagalkay ku waajibayaan ayaa jira waa laysla ogol yahay xajka iyo cumradu sunnahoodu haddii la gudagalo inuu waajib noqonayo waa laysla ogol yahay waayo allah baa amray in la dhammaystiro wa atimu alxaja waalcumrata lilaah laakiin sunnayaasha kale haddii la gudagalo ma waajibayaan mise waajibi maayaan maalikiyadu shan masalo ayay ku dareen oo ay yidhaahdeen haddii la gudagalo waa waajibayaa salaaddaa ka mida oo salaaddii sunnihii waajib bay noqonaysaa bay yidhahen hadii la gudagalo laakiin sida saxiixa ah gudagalka ku waajibi maayo oo shay markaa sunna ah oo gudagalka ku waajibaya waxaa jira keliya xajka iyo cumrada ayaa jira sunnayaasha kale gudagalka ku waajibi maayaan iyadoo caynkaato aynay ku waajibaynin haddana in la kala gooyaa dee waa arrin laga fiican yahay weliba salaadda nebiga lala tukanaya calayhi salaatu wasalaam ka bixitaanka laga baxayo waa mid laga sii fiican yahay oo ay markaa ta noocaasi ay markaa ayna habboonayn saas aawadeed cabdullahi mascuud wuxuu ku tilmaamay arrin xun inuu yahay laakiin arrinka noocaasa markii dambe ma samayn waa sabray salaadiina nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la dhammaystay xadiidka kun iyo boqoliyo saddexiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo shan iyo sagaashan wa can xudayfata muslim wuxuu ka soo wariyey xudayfa uu ka soo wariyey radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday qaala inuu yidhi sallaytu maca anabiy sala allahu aleyh wasalam waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisaan la tukaday daata leylatin habeen habeenada ka mida ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la tukaday marka waxay ka dhigan tahay daatada ayaa noqonaysa masiida litawkiid oo macnuhu wuxuu u dhacayaa ay fii leyla faftataxa albaqara wuxuu nebigu bilowdo furfurtay suuratu lbaqara ayuu furfurtay faqultu waxaan idhi haddaan xudayfe ahay yarkacu cinda almi'a wuxuu rukuucayaa boqolka aayadda boqolaad markuu gaadho ayuu rukuucayaa aayadda boqolaad markuu gaadhuu rukuucayaabaan idhi buuli yacni niyaddan iska idhi maaha inuu ku dhawaaqay qowl asal ahaan marka la itlaaqo wuxuu ku dhacayey odhaahda afka laga yidhaahdo ayuu ku dhacayey asal ahaan saasay ahayd laakiin mawdican marka lagu xambaari maayo sidaase waxaa laga tilmaamayaa inuu marka waxa weeye qalbiga ama nafta iska yidhi sidaas sababtuna waxay tahay salaadda ayaan lagu hadlin marka qariinada markaa ku saabsan inaan salaadda hadal ka suuragal ahayn yacni markaa kalaamunaas in lagu hadlaa oo salaaddii ay burinayso taasaa waxay diidday in lagu xambaaro kalaamka mutlaqa waxa lagu xambaarayay marka qariinadaas maadaama la hayo oo salaad gudaheeda ay tahay waxaa la garanayaa in muraadka looga jeeda ay tahay faqultu fii nafsii macnuhu inuu dhacayo qariinadaasaana caddaynaysa naftayda waxaan iska idhi yarkacu cinda almia aayadda boqolaad agteeduu rukuucaya boqolka markuu gaadho suma madaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa socday aayaddii boqolaadna waa dhaafay fa qultu haddana niyaddayda waxaan iska idhi yusallii biha fii rakca nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku tukanayaa suuratu lbaqara fii rakca ay fii salaa salaadduu ku tukanaya rakacuu cabbiray laakiin wuxuu uga jeedaa macnaha laga tilmaamaya ay tahay inuu salaadoo dhan ku tukanayo inuu labada ragcadood u kala qaybinayo oo uu salaadda ku tukanayo in markaa sidaa looga jeeday ay culammadu ku xambaareen sababtuna waxay tahay hadalka ka dambeeya kanbaa isku mid noqonaya haddii rakcada lagu fasiro daahirkeeda siday tahay oo yarkacu biha yacnii ragcaddu markaa ku dhammaystirayaaoo suuradda u wada dhammaynayaa baa looga jeedaa hadalka ka dambeeya marka farqi ma jirayo saas shuraaxdu waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa fii rakca yani salaaddaa laga tilmaamaya alimaam nawowi waxau yidhi macnaahu danantu annahu yusallimu biha fayuqasimuha cala rakcatayn wa araada birakcati asalaata bikamaaliha macnihiisu waxa weeyaan waxaan maleeyey inuu ku salaamadnaqsanaayo oo u qaybinayo laba ragcadood ragcaddana wuxuu uga jeeday salaadda dhammayska tiran wa hiya rakcataan walaa budda min hada ta'wiili liyantadima alkalaamu bacdah lagama maarmaanna waxaa ta'wiilkaas waa lagama maarmaan sidaa lagu awilaayo oo macnaha sidaa loo fasiraayo si uu marka waxa weeye hadalka kale ee ka dambeeya hadalka u waafaqo ka dambeeya oo isugu nidaamsanaadaan oo hadal markaa iswaafaqsan uu noqdo hadal ka dambeeyana yarkacu bihaa buu sheegayaa marka waxa weeye fii rakcatin baa looga jeedaa khilaafa daahiriha oo laga tilmaamaya fii salaa salaadii oo dhan baa ragcad laga tilmaamay salaadana in eh, ragcad laga tilmaamo rukuuc laga tilmaamaa waa dhacdaa ya yani waxa weeye farkacuu maca araakiciin rukuuc keliya loogama jeedo waxaa looga jeedaa salaadoo dhan ayaa looga jeedaa min baabi itlaaqi ljuzi wa iraadat lkul jus baa la itlaaqayaa la sheegayaa kulli baana loo jeedaa waayahay famadaa waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo suuradda marka kala barhkeediiyo meelihii ku dhowaana waa dhaafay fa qultu haddana niyadda waxaan iska idhi yarkacu biha waa ku rukuucaya waa ku rukuucaya wuxuu uga jeedaa suuradduu dhammaynaya markuu dhammeeyuu rukuucaya dabeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhammeeyey suma iftataxa dabeedna wuxuu furfurtay annisa'a suuratu nisa buu furfurtay fa qara'ahaa suuratu nisa'na waa akhriyey uma iftataxa dabeedna wuxuu furfurtay aala cimraan aala cimraan buu furfurtay fa qara'ahaa haddana waa akhriyey oo iyadana waa dhammeeyey yaqra'u mutarasila wuxuu akhrinayey nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aankaa wuxuu akhrinayey mutarasilan xaaluu markaas si kala saarsaaran oo tartiil ah u akhrinaayo tarsiilka waxaa looga jeedaa tartiil baa looga jeeda waa qiraa'o waadixa oo bayin oo aan la dudubinaynin ee si waadixa loo akhrinayo xaraf walba la caddaynaayo oo markaas si bayin oo waadixa oo tartiila oo tajwiid ah loo akhrinayo idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabbax nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray idaa mara biaayatin hadduu aayad soo maro aayaddaasoo fiiha tasbiixun tasbiix ay ku sugan tahay sabbaxa waa tasbiixsanayey oo subxaana allah buu odhanayey yacni tasbiix buu la imanayay waidaa mara hadduu soo maro bisu'aalin baryo hadduu soo maro su'aaloo kale soo maro mawdic su'aaleed sa'ala waa weydiisanayey waidaa marra hadduu soo maro bitacawudin magangal hadduu soo marana yacni wax ilaahay laga magan galo sida naar oo kalena tacawad ilaahay buu ka magan yacni janno iyo hadduu soo maro ilaahay buu weydiisanayey jannada naar iyo hadduu soo maro mawdic lagu sheegaayo ilaahay buu ka magan gelaayo aayad duca ku sugantahy hadduu soo maro ducada waa ku ducaysanay oo waa la imanay baa la imanay uma rakaca dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa rukuucay fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim xumaan waxaa ka nasaahan oo ka dhee rabbigayga alcadiimi weynida badan subxaana rabbiya alcadiim rabbigay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer oo aan nasahayaa aan xumaan ka hufayaa bimacnaa ku ammaanayaa inuu xumaan ka dheer yahay rabbigaasoo kii weynida badnaa ahaaday waa sifa kaashifa waa sifo la sifeeyaha caddaynaysaa rabbi keliyaa jira waa allaah waana markaa cadiim un weeye waa xaala laazima yacni waxa weeye waa sifo la sifeeyuhun sii caddaynaysa ah, xaaladdii icraabta ahayd maaha yani xaalkii naxwa maaha waxaa laga tilmaamaya waa sifo yani la sifeeyaha sii caddaynaysa waa sifa kaashifa fa kaana rukuucuhu naxwan min qiyaami fa kaana wuxuu ahaa rukuucuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam rukuucdiisu naxwan min qiyaami yacni mid shabahaya oo ku dhow istaaggiisii yacni sida istaaggiisu u dheeraabaa rukuucdiisuna u dheerayd oo istaag rukuucdii ku dhow ayuu ahaa bimacnaa shabbahaya uma qaala dabeedna waxa uu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam samica allaahu liman xamidah ilaahay wuxuu maqlay maqaluu aqbalaayo ajiibaayo liman xamidahu cidda u mahadnaqdaa samcigana waxaa looga jeedaa waa samcu qabuulin wa ijaaba waa maqal aqbalaad iyo ajiibitaan weeye waa samci khaas ah rabbanaa laka alxamd rabbanaa rabbigayow laka alxamdu adigoo qurhu kuu sugnaaday mahadoo dhammi kullu alxamdi adigoo qurhu kuu sugnaaday taqdiimka laka la soo hormariyey wuxuu tilmaamayaa xasri taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra uma qaama dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa istaagay tawiilan ay zamanan tawiilan wakhti dheer buu istaagay oo taagnaa qariiban mima rakac wakhtigaa dheeroo qariiban ku dhow mima rakaca ay min rukuucihi rukuucdiisii ku dhow ama qadarkii uu rukuucsanaa ku dhow yacnii ictidaalkiibuu wakhti dheer taagnaa oo rukuucdii ku dhow rukuucduna waxay ku dhoweyd istaaggii hore ee qiraa'ada marka qur'aanka badan lagu akhrinayo uu taagnaa ayaa rukuucduna ku dhoway ictidaalkuna oo ku sii dhowaa rukuucda uma sajada deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sujuuday oo fa qaala wuxuu ihi subxaana rabbiya alaclaa rabbigay baa xumaan ka nasahanoo ka dheer rabbigaygaasoo alaclaa kii korraynta badnaa ahaaday fa kaana sujuuduhu qariiban min qiyaamih fa kaana wuxuu ahaa sujuuduhu nebiga calayhi salaatu wasalaam sujuuddiisu qariiban min qiyaamihi mid ku dhow istaaggiis ictidaalkiisii ayuu ku dhowaa yacnii qadarka uu sujuudsanaa waxay ku dhowaatay qadarkii uu ictidaalka ku sugnaa ee uu markaa waxabay taagnaa yacnii ictidaalkii taagnaa markuu rukuucda ka toosay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qiyaamu leylka in la dheereeyaa inay mashruuc tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad u dheereeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa qiraa'ada in aad iyo aad loo dheereeyana waa laga qaadanayaa waayo dee saddex suuradoo dhaadheer oo suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan iyo suuratu nisaa oo hadda marka waxa weeye qaybqaybinta in la qaybqaybiyey qur'aanka shan jis ka badan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyey ragcad keliya ku akhriyey ragcadihii kalena qur-aan buu ku akhrinayaa yacni markaa dooroo badan ayuu ku akhrinayaa walow ragcadda koowaad haba ugu dheeraatabe marka waxaa laga qaadanayaa qiyaamu leylka sida loo dheeraynaya laga qaadanayaa inay afdal tahay in saa loo dheereeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa tartiibta suwarka in lala raacaa inaynay markaa laasim ahayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratu albaqara markuu akhriyey suurata aali cimraan kuma xigsiin suuratu nisaa buu ku xigsiiyey suuratu nisa markuu soo dhammeeyo haddana suuratu aali cimraan ku soo noqday marka tartiibu suwar suuraduhu siday u tartiibsan yihiin ee u kala horreeyaan in la raacaa inay laasim ahaynoo waajib ahayn baa laga qaadanayaa ee la khilaafi karo tartiibtaas taasaa laga qaadanaya inkastoo yani waxa weeyaan sidan uu nebigu u akhriyay calayhi salaatu wasalaam musxafkii cabdullaahi bn mascuud ay waafaqsan tahay oo isagu suurat lbaqariya suuratu nisaa baa isugu xigtay sida kitaabkiisu u qornaa ee u qortay oo ali cimraan ayaa dembaysay laakiin jamaahiirta markaa muslimiintu sida kalea dee u qoran oo marka waxa weeye marka qur'aanka ay ugu tartiibsan yahay inay suuratu lbaqara suuratu ali cimraan ku xigto suuratu nisaana ka dambayso suuratu ali cimraan kasii dambayso waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadaha sunnaha marka la tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka waxa weeye qiraa'ada dhexdeeda ku ducaystay marka mowdic su-aala uu soo maro ama meel tasbiixa uu soo maro inuu tasbiixsanayey meeshii tasbiixda ahayd meeshii marka waxaan yani su-aasha ahaydna inuu ilaahay baryayey meesha magangalka ana inuu ilaahay magan marka intaaba in lagula yimaada salaada sunnaha gudaheeda waa mashruuc lagama soo rarin nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad farala inuu kula yimi qiraa'ada dhexdeedii inuu weeyaan markaa su'aal iyo tacawud iyo tasbiix iyo ashyaada inuu dhex dhexgeliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad farala gudaheed lagama hayo ou qiraa'adii dhexgelinaayo waxay culammadu isweydiiyaan ma lagula iman karaa salaadda faralkaa gudaheeda ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacnii shaygii ku bannaanaaday sunnaha faralkana waa ku bannaanaanaya laakiin sunno kuma aha ee waxay noqonaysaa un jaa'is in marka waxaweye lagula yimaado faralka oo la odhan maayo bidcad la timi iyo wax la mida la odhan maayo waa ku bannaan tahay laakiin waxa weeye waxa lagu sunneeyey oo sunno ay ku tahay halkay ku soo aroortay keliya ayay sunno ku tahay mawdica kalena jawaas bay markaa culamada qaarkood mareen culamada qaarkood isku xukum ka dhigayna waa jiraan laakiin werinta aan nebiga laga soo warin calayhi salaatu wasalaam oo aan laga haynin salaad farala inuu gudaheed kula yimi qiraa'ada dhexdeedii inuu geliyey ducooyinkaas uu geliyey dee haddii ay noqon lahayd markaa mid sunno ah in la geliyo salaadaha faralkaa gudahoodana nebigu waa la iman lahaa yacni markaa taasna lagama hayo waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada munaasib in la ysaga dhigayo oo qiraa'ada inta la dheereeyo dheereeyo dheereeyo aan arkaanta kale la gaaggaabinoo markaysaga waxbaan yacni sidii sunnayaasha kale loola iman jiray aan laga dhigin ee marka e, la dheereeyo yacni markaa istaaggii qiraa'a lagu dheereeyo rukuucdiina waa inay dheeraataa oo aad u dheeraataa ya ay ku dhowaataa hadda maaragta ama aad u dheeraataa cala alaqali ya ictidaalka ka dambeeyana rukuucda isaguna waa inuu ku dhowaadaa sujuudda ka dambaysaana waa inay marka waxaa yani ictidaalkii ku dhowaataa yacni waxaa laga qaadanaya arkaantii kalena in la dhaadheereeya laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiskani daliil u yahay fuqahada qaarkood mas'alada ay yidhaahdaan sida fuqahaau shaaficiya rukniga ictidaalku waa rukni qasiir waa rukni gaaban marka lama dheerayn karo haddii la dheereeyo salaaddaa buraysaa arrinkaas inaanu sax ahayn ayaa xadiidku caddaynaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ictidaalkii waa dheereeyey dheerayn rukuucdii ku dhow rukuucdana aad buu u dheereeyey dheerayn istaaggii ku dhowaa qiraa'ada badan uu akhriyey ictidaalkiina rukuucdu ku sii dhowaa marka rukni tawiil inuu ka dhigay baa laga qaadanaya dee siduu nebigu sameeyeyna calayhi salaatu wasalaam si salaadii ku buraysa ma aha si la odhanaayo waa laga fiican yahay inay ku bee maaha saas aawadeed warka la odhanaayo waxa weeye marka eh, waa rukni qasiira oo lama dheerayn karo haddii la dheereeyana salaaddaa buraysa inuu khalad yahay ayaa xadiisku caddaynaya axaadiis kale ku soo aroortoo sidaa sheegaysaana waa jirtaa sida xadiiskani tilmaamayo oo sheegaysaa istaaggiisa iyo rukuucdiisa iyo ictidaalkiisa iyo sujuuddiisa waxay ahaayeen qariiban min asawa qaar isku dhowbay ahaayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa rukuucda iyo sujuudda in lagu tasbiixsanayo oo rukuucdiina la odhanayo subxaana rabbi alcadiim sujuuddiina la odhanayo subxaana rabbi alaclaa axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay xadiisaan mawdican ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wa bixamdihi inuu ku dari jirayna waa la soo wariyey laakiin saxiixyada kuma sugna saas aawadeed ba a'immada qaarkood ay daciifiyeen lafdiga wa bixamdihi ay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa subxaana rabbiy alcadiim iyo subxaana rabbiy alaclaa bes abu daawuud wuxuu yidhi akhaafu an laa takuuna maxfuuda saaxibu sunan wuxuu odhanayaa wa bixamdihi waxaan ka baqayaa inaynay sugnayn a'immada qaarkoodna waaba tasriixiyeen inay daciifo tahay oo aynay asixin inkastoo bacdi quweeyey ay jiraan culammada quweysayna uu ka mid yahay ashaykhu alalbani raxmat ullahi cala aljamiic waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya tasmiica iyo taxmiidda in la kulminayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo imaama ayuu kulmiyey samica allaahu liman xamidah rabbana laka alxamd marka xadiiska tilmaamaya waida qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd waxaa laga qaadanayaa inay kala leeyihiin inaanu faa'iidaynayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo imaam ah ayuu tasmiicda oo samica allaahu liman xamida iyo taxmiidda rabbanaa laka alxamdu u kulmiyey rabbanaa walaka alxamduna waa soo aroorta oo waaw lagu dare wadaaka afdal ziyaaday leedaho yacni tawaawga le baa sii fadli badan laakiin marba mid in la sameeyo waxay noqonaysaa sunnadii in la wada noolaynayay noqonaysaa way fiicantahay qaabkaas in marna la akhriyo siduu nebigu u akhriyey rabbanaa laka alxamd marna la yidhaahdo marna la yidhahdo rabbana laka alxamdu siduu nebigu u yidhi marna la yidhaahdo rabbana walaka alxamdu siduu nebigu sidaa kalena u yidhi si sunnadii loo wada nooleeyo waa yahay munfaridka laftiisu inuu sidaa u kulminayo labada isku darayo iyadana waa la ysla ogolyey laakiin xoogaa waxaa la ysku khilaafay uun ma'muumku labada ma kulminayaa ma isku darayaa mise iskuma darayo taana waxa weeye ahlucilmigu waa ku kala duwan yihiin waa ku kala duwan yihiin jumhuurku waxay leeyihiin marka ma'muumku ma kulminaayo laakiin imaamu shaafici iyo daa'ifo kale waxay yidhaahdeen waa kulminayaa oo maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa in marka waxa weeye siduu nebigu u kulmiyey loo kulmiyaa xadiiskaasina waxa weye sidaan u faa'idaynayn imaamka waxa u gaarkaa ah iyo ma'muumka waxa u gaarkaa ah sidaan u caddaynaynin ee waxa weeye iyadoo markaa nebigu uu sidaa yidhi haddana labadaba u kulmiyey ma diidayso markaysa marka inuu ma'muumkuna labadaba kulmiyo ta kale adilada kale caamka lafteedu waxay tilmaamaysaa in waxa weeye eh, ruuxu markaa tasmiica la imanayo sida xadiisii musii'u salaati oo laa tatimu salaatu axadikum dabeedna wuxuu ilaa uu saa sameeyo saa sameeyo saa sameeyo waana caam yacni cumuumkii waxaa ka mid ahaa samica allahu liman xamida riwaayaadka qaar sida ku soo aroortay inuu tasmiicana la yimaado tasmiicana inuu la yimaado ta kale mawdica la odhanaayo tasmiica iyo mawdica taxmiidda la odhanayo ayaa marka kala duwan tasmiica waxaa la odhanayaa marka la soo kacayo intaan istaagga la gaadhin taxmiiddana waxaa la odhanayaa marka toos laysu taago yacnii maqaamkii allahu akbar bay ku jirtaa allahu akbarna rukniga marka laga soo kacayaa la bilaabaa haddamaaragta marka cinda waxaa weeye rafci ayaa tasmiicda lagu dhawaaqayaa istaagga marka la istaagana waxa weeye markaana taxmiidda lala imanaya adigu wejiga kale a'immada kale mareen oo odhanaayo waxa weeye markaa ma'muumku wuxuu ku kaaftoomayaa taxmiidda ayuu ku kaaftoomayaa lahu wejhun yacni weji ayuu leeyahay yacni markaa aimo badan baana ku tegey oo sidaas maray alkhatbu sahlun xadiidka kun iyo boqol iyo afariyo siddeetan dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo sagaashan wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ayu salaati afdal jaabir waxa uu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa la weydiiyey ayu salaati afdal salaateebaa ugu fadli badan qaala tuulu lqunuut waxaa ugu fadli badan baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam istaagga dheer baa ugu fadli badan oo taagnaanta salaadda la taagnaanayo in qiraa'ada lagu dheereeyo wakhti badan la taagnaadaa afdal ah rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyay xadiiska almuraadu bilqunuuti qunuut waxaa looga jeedaa alqiyaamu waa istaaga waa istaagga qiraa'ada lagu dheeraynayo weeyaan marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waxyaalaha fadliga badan ee salaadda gudaheeda dhacaya ama arkaanteeda yacni in markaa laga hadlayo marka intee qiraa'adeedu dheer tahay oo ta qiyaamkeeda iyo istaaggeedu dheer yahay oo qiraa'o lagu dheeraynaayo taasaa sii fadli badan marka taana waxaa laga qaadanayaa in wakhti badan eh, la taagnaado oo qiraa'adii markiisa waxaan la dheereeyo oo qiraa'adii la badiyo qur'aankii lagu akhrinaayo salaada inay saasay afdaltaa laga qaadanayo waxay isweydiiyaan culammadu eh, istaagga in qiraa'ada lagu dheereeyo iyo in sujuudda la dheereeyo ayuhuma afdal labada tee fadli badan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan istaagga in qiraa'ada lagu dheereeyaa fadli badan ahlucilmiga qaarkoodna sujuudda iyo rukuucda in la dheereeyay fadilaan ayay fadilaan culamada qaarkoodna tafsiil bay geliyaan marka xadiidkan waxaa deliishaday culammada odhanaysaa ee istaagga in qiraa'a lagu dheereeyaa fadli badan xadiiskan bay deliishanayaan ayu salaati afdal qaala tuulu lqunuut waayo qur'aankii de waa fadli badan yahay sujuuddana lagulama iman karo waa kalaamullaahi wa hadalkii ilaahay fadli weyn baana ku sugan marka istaagga la dheeraynayo qiraa'ada lagu dheeraynayo qur'aan fara badan la akhrinayaa waxay noqonaysaa ta fadliga badan marka qiyaamuleylkii in la dheereeyo inay fadli badantaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo sagaashan wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cabdulaahi bni camri waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi axabu salaati ila allahi salaatu daawuud axabu salaati ila allaahi salaata loogu jacaylka badan yahay ila allahi xagga ilaahay loogu jecel yahay hee salaatu daawuud waa salaaddii nebiyullaahi daawuud weeye wa axabu siyaami soonka loogu jecel yahay ilallaahi xagga allah loogu jecel yahay oo allah ugu jecel yahay siyaamu daawuud waa soonkii daawuud kaana yanaamu nisfa leyli wayaquumu ulusahu wayanaamu sudusah kaana wuxuu ahaan jiray daawuud yanaamu mid seexda nisfa leyli habeenka kale barkii waa seexan jiray laba nus marka loo qaybiyo nus ahaan buu seexan jiray wayaquumu ulusahu habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo saddex dalool loo qaybiyona dalool buu kici jiray saddex qaybood marka loo qaybiyo qayb ka midana waa kici jiray oo waa cibaadaysan jiray waa tukan jiray wayanaamu sudusahu habeenka haddana marka loo qaybiyo lix meelood marka loo qaybiyo meel ahaan buu haddana seexan jiray marka laba xilli buu seexan jiroo yacni maruu markaa nisfuleyl seexanayo habeenka kale barhkii iyo maruu seexanaayo habeenka yacni suduskii hallixaadkii u seexanayo lix meeloodoo meel ahaan u seexanayo wa yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wa yuftiru yowman maalinna waa afuri jiray yani soonkiisuna wuxuu ahaa maalindhaaf muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay salaadda ilaahay ugu jeclaa inay tahay salaatu daawuud soonku ugu jeclaana inuu ahaa soonkii daawuud marka daawuud inuu cibaado badnaa oo aad iyo aad u cibaado badnaa baa laga qaadanaya salaadda marka uu daawuud tukan jiray ee sunnaha ah habeenka marka waxa weeye qayb ka mida ah ama daloolkii buu tukan jiray saddex dalool marka laga dhigo ama saddex qaybood qayb ahaan buu tukan jiray inta kalena waa seexan jiray haddii laga soo qaado masalan habeenku inuu labiyo toban saac yahay xilliyada qaar waa ka yaraadaa xilliyada qaarkoodna waaba ka badan karaa xilliyada qaarkoodna waa noqdaa labiyo tobanka saac wuxuu ku kala duwanaanayaa beledada kala duwan buu ku kala duwanaanayaa beledadu dee isku habeenkoodu isma le ekaa qaaru uu habeenkoodu intaa gaadhin iyo qaar uu gaadho iyo qaar ka bato intaba waa yeeshaan laakiin waxaynu doonaynaa si masalada loo fahmo un baynu u soo qaadanayna haddii laga soo qaado habeenku inuu yahay labiyo toban saac labiyo tobanka saac kala qaybi nuskii waa imisa waa lix saac bay noqonaysaa labiyo toban loo qaybiyey laba waxay noqonaysaa lix marka lix saac waa seexday noqonaysa haddana waxa weeye labiyo toban saac suluskeedu waa intiyey saddex meelood u qaybi labiyo toban saddex meelood marka loo qaybiyo waxay noqonaysaa afar saac bay noqonaysaa saddex meelood min afari waa labiyo toban afar saacadoodna waa soo jeedi jiray oo cibaadaysan jiray oo tukan jiray oo qiyaamu leylkii la iman jiray haddana sudus buu markaa seexan jiray sudusku waa hallixaad labiyo tobankii lix u qaybi waa laba saac weeye laba saac baa sudus noqonaysa lix marka laba lagu dhufto labiyo toban bay noqonaysa intii aad hadda sheegtay markaad isu geyso lix saacood hore u haysatay afar saacoo dhexoo sulus ah iyo laba saacoo dambe markaad isu geyso labiyo toban buura bay noqonaysa labiyo toban buura bay noqonaysa marka sidaas ayaa marka qiyaamu leylkiisu ahaa waxay culammada qaarkood isweydiiyaan wayanaamu sudusahu daahirkeedu waxa weeyaan inkastoo waawgu tartiib aanu faa'iidaynin haddana waxa weeye marka hadda la sheegaayo sidan loo kala qaybiyeyoo intii seexashada laba qaybood laga kala dhigo qiyaam loo dhexaysiiyey addaahir qariinadu waxay ku tusinaysaa hadda in looga jeedo inay sidaa u kala horreeyeen oo wayanaamu sudusahu ay dembaysay qariinada caddaynaysa waa sida marka waxa weeyaan ay fuqahadu deliishanayaan aayatulwuduu tartiibta ay ka deliishanayaan ila waaw baa laysugu ysugu cadfaya halkee tartiibta laga qaato xagga aayadda marka laga eegayo yacni camalka nebiga marka laga eegaayo calayhi salaatu wasalaam tartiibta nebigu daa'imo marnaba inuu kala hormariyey aynay soo aroorin waa caddahay in sidaa loo kala hormarinayo dee nebiga qur'aanka caddaynayo oo mubayin ahe sunnadiisuna waxa weeye waa waxyi weeyaanoo waxyi ilaahay buu ku samaynayaaye tartiibtu way ka caddahay camalka nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka caddahay laakiin xagga aayadda xaggee tartiibta laga qaadanaya fuqahada odhanaysa waagu tartiib waa faa'iideeyaa dee markaa lafteeda waa laga qaadanaya shaaficina waa laga sheegay inuu yidhi waagu tartiib waa faa'iideeye ha yeeshee culammada luqada waxay u badan yihiin oo jamaahiirtooda ku tageen waagu tartiib ma faa'iideeyo oo shaafici qowlka mashhuurka ka ka'a ah way khilaafsan yihiin laakiin qur'aanka meelo ay ku soo aroortay in tartiib markaa waxa weeye lagu xambaaray yacni qariinada sunnada loogu xambaaray waa jirtaa sida aayadda allah u yidhi ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam nabda'u bima bada'a allaahu bih waxaan ku bilaabaynaa wuxuu allah ku bilaabay safa iyo marwo kii u horraan sheegay allah safuu u horraan sheegay safaduu horraan sheegay ka bilaaba maa macnuhu dhacay kii baanu ka bilaabayna amarna waaba soo aruuray ibda'uu bima bada'a allaahu bihi waayah aayatulwuduu culammadu waxay uga deliishadeen tartiibta xubnaha weysada qaarna waa la maydhaa qaarna waa la masaxaa kuwii la maydhayaa la kala geeyey mid la masaxayaa la dhex geliyey lowlaa haddaan tartiib looga jeedin madaxa masaxaaddiisa lagama hormariyeen maydhitaanka addimada la maydhayo marba haddii waxa weeye madaxa masaxaaddiisii laga horraan sheegay oo intii la maydhayay aan la israacinin ee la kala qaybiyey qariinadaasaa waxay caddaynaysaa tartiib in looga jeedo yaa cudwiga la masaxayo in la dhex geliyey xubnihii la maydhaayey in la kala dhex geliyey taasaa waxay qariino u noqonaysaa in tartiib looga jeedo halkanna waa saasoo kaleo intii marka waxa weyaan uu seexanayay daawuud kala qaybinta la kala qaybiyey nisfuleyl iyo sudus loo qaybiyey haddana intuu kacayey la kala dhex geliyey waha la ysugu cadfee qariino waxay u tahay inay sidaa u kala horraysay oo tartiib ay ahayd marka ishkaalka la isweydiinaya waxay tahay hadduu habeenka suduskiisii ugu dambeeyey uu seexday yacni salaaddii subax iyo markaa maxay noqonaysa yacni ta noocaasa waxa ay culammadu yidhaahdaan salaaduhu ma waafaqayn wakhtiga saynu inagu ula nimaadno miday waafaqsanayd ma aha konton salaadood buu hatta isaga saaraa waxaa lagu xambaarayaa awqaaddan uu seexanayay kollayba salaadi kuma waajib ahayn ta kale leylka sharcigaa ah marka la sheegaayo haddii la yidhahdo fajru saadiqi yacni wixii ka horreeyuunbay ku dhacaysaa dee waxa weeye marka habeenkii waaba dhammaadayba haddayba salaaddu wakhtigaa ahayd dee salaaddii markaa waa tukanaya laakiin bacdibaa waxay yidhaahdeen habeenka marka la ysku daro ayaa markaa waxa weeye uu ku dhacayaa min alghuruub ila alfajri asaadiq laakiin qayb habeenka ka mida marka la sheegaayo bacdi baa yidhi saa waa ka duwanta oo qorax ka soo baxa wixii ka horreeya o dhan baa la xisaabinaya weji caynkaasoo qaar sheegeen baa jirta marka calaa kulli xaal waxaa la odhanayaa taa lafteedu hadday sugnaato xilligan salaadi kuma waajib ahayn salaadihiisu wakhtiyada kale ugu beegnaayen laa ishkaal xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa soon ilaahay agtiisa waxaa loogu jeclaa soonkii daawuud siduu u soomi jiray wuxuu u soomi jiray maalin dhaaf maalina waa afuri jiray maalina waa soomi jiray sidaasi ka fadli badan inay jirinna nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo markii waxa weeye saxaabigii yidhi cabdullaahi ibnu camrin waa saxaabiga xadiiskaba soo warinaye markuu yidhi wax ka fadli badan baana awoodayaa wax ka fadli badani ma jiraan buu idhi markuu diiday si kale wuxuu ihi maalina soon maalinna afar wax ka fadli badanna ma jiraan quwadii qofku inaana baabi'in baa la doonaya hadduu soonka dee isugu bixiyo soon joogta a ah la yimaado xaalka caynkaasa isagana awooddiisa waa tegaysa laakiin markuu maalina soomaayo maalina afuraayo maalintuu afurayo de yataqawa waa isxoojinaya maalinta kalena yani waa cibaadadii ayuu u soomaya waa xadiiska kun iyo boqoliyo lixyo sideean dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqoliyo sideed iyo sagaashan wa jaabirin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul jaabir wuxuu uhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ina fi leyli la saacatan laa yuwaafiquha rajulu muslim yas'al allaha tacaala khayran min amri dunya walaakhirati ila acطaahu iyaah rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam ina fi leyli la saacatan habeenka waxaa ku sugan saacad yacni qadar wakhti ah saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa aanu ku beegmayn rajulun muslimun nin muslimi aanu ku beegmayn ninkaa muslimka ahoo yas'alu allaha tacaala khayran allah weydiisanaya oo ka baryaaya tacaala allah isagaa korreeye waa jumla muctarida lilmadxi khayran khayr weydiisanaya ama su'aala khayrin su'aal khayra weydiisanaya min baabi xadfi lmudaaf khayran wax khayra weydiisanaya oo min amri dunya walaakhirati umuuraha adduunya iyo umuuraha aakhira ka mida weydiisanaya khayr umuuraha adduunya iyo umuuraha aakhira ka mida weydiisanaya ilaa actaahu iyaah inuu allah siiyo mooyaane yacni ruux kasta oo muslim ah oo ilaahay barya oo khayr weydiisanaya ma jiro xaal axwaasha ka mida xaaluu ilaahay siiyey mooyaane yani ilaaba ilaa ilaahay waa siinaya ducada waa ka aqbalaya wadalika kulla leyla taasina waxay ahaatay habeen kastaba u ahaato habeen kastaba saacadda mustajaabada ee ducada la aqbalaya waa ku jirtaa ma saaca mustajaaba habeen kasta ku jirta rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey markaa saacad ducada la aqbalaya ayaa habeenkii ku jirtaa saacaddaasna waxay ku sugan tahay wakhtiga soo dhowaadka wakhti nusuulilaahi ayay ku sugan tahay laakiin wakhtigaa inay wada istiqraaqadaa oo dhammaan wakhtigaasi sidaa wada yahay waxay aqbali kartaa inay ka khaasan tahay oo saacad gaar oo markiisa markaa iyadu sii gaara inay markaa tahay iyaday soo aroortayba wakhtigu ilaahay soo degayey oo sulusuleyl aakhir inuu ilaahay odhanayo yaa i dembidhaaf dhaaf weydiistaan u dembi dhaafaa yaa waxay weydiisanayaan siiyaa yaa i baryayaan ka ajiibaa iyaday saas soo aroortay waxaa dhici karta miday ijaabadeedu siyaado sii tahay oo ka mida inay tahay waa dhici kartaa marka fadliga ilaahay siduu waasicu yahaa laga qaadanayaa ma awqaadda ducada la aqbalaya inay badantaa laga qaadanaya ya ducada wakhtiga markaa loo aqbalaadeeda ugu dhowaanshaha badantahay inay wakhtigaa jawfu leyl laakhir jawfu alleyli alaakhir yacni habeenka markaysaa markaa yacni qeybtiisa dambe soo dhowaadka waqta asuxuur waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada uu ilaahay aqbalayaa inay tahay ducada khayrka ah ee wixii shara ama dembiya laynooma ballan qaadin in eh, la aqbalayo way dhici kartaa in cid lagu ciqaabo oo dee marka waxa weeye marka cuquubo ay cid u noqoto oo dembi u kasbaday daraaddeed ducaa dembiga loo aqbalo habaar yani marka la aqbalo waa dhici kartaa laakiin ducada laynoo ballanqaaday aqbalaaddeedu waa ta marka waxa weeye khayrka lagu ducaysanayo khayrkaasina wuxuu noqonayaa khayrka adduunyaiyo khayrka aakhiraba marka waxaa laga qaadanayaa in khayrka adduunya khayrka aakhiraba ilaahay laga baryi karo oo aan la odhanayn wax adduunyo ah waa wax iska liita ilaahay waxba ha weydiisanayna aakhiran weydiiso aan saa la odhanay labada noocba ilaahay laga baryaayo ya wax walba oo khayra oo khayrka adduunya khayrka aakhiraba ka mida ah, in ilaahay laga barya waa mashruuc weeye wakhti salaad lagu jiriyo wakhti aan lagu jirinbana ilaahay waa laga baryi karaa khayrka adduunya khayrka aakhiraba ya fuqahada qaarkood qowl hariib ay leeyihiinoo waxay leeyihiin bacdu fuqahaai alxanaabila ayaa waxay yidhaahdeen qofku markaa wax adduunyo ah inuu ilaahay weydiisto salaadda gudaheeda cala sabiili tabac inay u timaaddo mooyaane si asala inuu ilaahay uga baryo wax adduunyo ah salaadda gudaheedii maba fiicna bay yidhahdeen kumay joogeen intaase bacdigood waxay yidhaahdeen salaaddiiba qofka waa ka buraysaa laakiin adduunyo markuu ilaahay ka baryaayo waa inay cala sabiili tabac u timaaddaa oo aakhiradii wax ku saabsan yacni markaa ku sii laran tahay laakiin iyada gaarnimo hadduu ilaahay uga baryo oo ilaahay u weydiisanaayo salaadda gudaheedii salaaddii waa ka burinaysa tan noocaasi saxiix ma aha jamaahiirta culammaduna saa ma qabaan saxiixna ma aha wejiga noocaasi waxyaalaha ilaahay laga baryayana yacni waxa weeye khayrka adduunyaiyo khayrka aakhiraba waa soo geliyaan ya yasalu allaha tacaala khayran min amri addunya walaaakhira ya iyaga laftoodu waa ogol yihiin marka laysku laro oo calaa sabiili tabac adduunyada loo sheego laakiin marka si gaara loo sheego adduunyadii oo ilaahay loo baryaayo si gaara adduunyo looga baryayo taasay markaa diidan yihiin laakiin haddii adduunyadii aakhiro laysku laro oo adduunyadii ay tahay calaa sabiili tabac taa waxay leeyihin dhibaata kuma sugna calaa kulli xaal laakiin maadaama baryada ilaahay la baryaya ay tahay cibaado adducaau waalcibaada ducadaa cibaado ah maaha cibaadadii inuu ka baxay yacni wax kastoo ilaahay laga baryo la weydiisto oo wanaagsanna oo aan xaaraan ahayn oo dembi ahaynna waa tacabud ilaahay la caabudayo weeye waa tacabud ilaahay la caabudayo waana ictiraaf la qiraayo ilaahay mooyaane cid awooda inaynay jirin allah mooye cid bixinaysa aynay jirin cidda awoodaysa bixinaysa inay allah tahay marka waxa weeye waa qurbo rabbi loogu dhowaanayo adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaado waayahay haddaba aqbalaadda ducadan la aqbalayo ha ajiibee waxay u timaaddaa siyaalo kala duwan oo hays odhanayn haddaad arki weydo ducadii lagaama aqbalin hays odhan ee sidii xadiiskii sheegay saddex mid noqonays nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducada qofka muslimka ku ducaystaa yacni waa la aqbalaa laakiin saddex mid bay u dhacdaa ima an yucajala lahu fi dunya ama waa in adduunyada loogu soo dedejiyo oo adduunyadaba ku arko ama waa in thawaabkeeda aakhiro loogu kaydiyo ama waa in balaayo ku soo socotay lagaga dabaalo lagaga celiyo marka ducada iyadoo laga aqbalay ayaa waxaa markaa dhici karta in eh, looga dhigo balaayo ku soo socoto weyn in lagaga dabaalo dee balaayadaas inay ka baaqataana uga nafci badnayd waxa uu doonaya ilaahay weydiistay taasaa uga wanaagsanayd ama sawaabkeeda aakhira loogu kaydiyo ama adduunyada loogu soo dedejiyo marka adduunyada loogu soo deg deg inuu arko waa dhacdaa in bacda zaman u arkana waa dhacdaa nebi ibraahim markuu ilaahay baryey rabbanaa wabca fihim rasuulan ducadii waa laga aqbala nebigu muxuu yidhi ana dacwatu abi ibraahim laakiin goormuu dee nebi maxamed yimi calayhi salaatu wasalaam ma isla markiiba miyuu yimi iyo fii xayaati ibraahim maya ma iman wuxuu yimi marka waxa bacda quruun qarniyaal dabadeed buu yimi ducad iyadoo la ajiibay haddana waxa weeye xilligii marka waxa weeye nebi maxamed la soo saarayey yacni wakhti dambe ayaa laga dhigay marka marka la yidhi ima an yucajala lahu fi dunya ha u qaadanin isla markiiba degdeg inaad arkayso isla maalmihiiba ama maalintiiba waxaa dhici karta iyadoo laga aqbalay adduunyadan lagu soo dedejinayo in waxa weeye markaa bacda zaman ay ku imanayso marka waxa weeye qofki waa inuu sabraa aanu odhan ilaahay waa beriyey beriyey oo laygama aqbalin waxyaalaha ducada lagu aqbali waayana waxaa ka mid ah inuu isticjaalka la yimaado uu yidhahdo ducadii waxba laygama aqbalin xadiidka kun iyo boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaaliyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim wuxuu abi hureyre ka soo wariyey ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal min nabigu yidhi ida qaama axadukum min alleyli falyaftatix asalaata birakcatayn khafiifatayn idaa qaama hadduu kaco axadukum midkiin min alleyli habeenka wax ka mid a ah hadduu kaco falyaftatix isalaata salaadda ha ku furfurto birakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud oo khafiif ah bimacnaa aan la dheerayn rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa labada ragcadood ee lagu bilaabayo in la gaabinayo aan la dheeraynaynin oo aan tadwiilkan lagu samaynayn ayaa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxayn xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan waa si qofka uga tago caajiskii hurdada uga tago oo qofku siduu u hurday markuu kaco dee nooc cajisiyaa ku sugan marka hurdadaas iyo caajiskeedu si ay uga tagto ayaa marka hore loo khafiifinayaa marka dambena loo dheeraynayaa ragcadaha dambe xadiidka kale waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol wa can caaishata radia allaahu canha qaalat imaam muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa qaama min alleyli hadduu kaco habeenkii wax ka mida ama habeenka gudihiisii uu kaco iftataxa salaatahu salaaddiisa wuxuu ku bilaaban jiray oo ku furfuran jiray biragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo khafiif ah bimacnaa aan dhaadheerayn ayuu ku bilaabi jiroo ku furfuran jiray rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey labada xadiis midna waa sunna qawliya midna waa sunna ficliya midna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayaa in laba ragcadood oo fudud oo khafiifa lagu bilowdo salaatuleylkii xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa ficil inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku bilowday laba ragcadood oo khafiifa marka midna waa qawli midna waa ficli bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen sunnada ficliyada ah baa haabitoo maxfuud ah oo tan kale xoogaa ka hadlay adigu calaa kulli xaal laakiin dee a'immada qaarkood waa saxiixiyeen maadaama imaam muslim labadaba soo wariyey labadaba u soo wariyey laakiin bacdu yidhi waa jiraan yacnii ficil ahaan bay nebiga uga sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo maxfuud tahay oo ta kale shaad ku xambaaray calaa kulli xaal labaduba inay sugan tahay ayaa imaam muslim uu markaa maray labadabana saxiixuu kusoo wariyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canha radia allaahu canha muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha allah raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi kaana rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaan jiray idaa faatathu asalaatu min alleyli min wajacin aw hayri idaa faatathu hadday ka tagto asalaatu salaaddu ay ka tagto min alleyli habeenka gudihiisa ay fi fileyli waa salaatulleylkii baa loo jeedaaye eh. min wajacin xanuun daraaddii ay uga tagto mintu waa aw hayrihi ama sabab kale ay uga tagto sida hurdadu inay la tagtiiyo wax la mida sallaa wuu tukan jiray min annahaari ay fi nahaari maalinta gudaheeda wuxuu tukan jiray sintay casharata rakca laba-iyo toban ragcadood ayuu maalintii tukan jiray rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii habeenkii salaaddu dhaafto cudurdaar oo kale ay ku dhaafto ama marka ha noqoto hurdo ama ha noqoto xanuun ama wax la midee eh, oo aanu qiyaamuleylkii la imanin habeenkii maalinnimaduu labiyo toban ragcadood tukan jiray maalintuu tukan jirayna waxaa loo jeedaa yacni barqada intaan duhur la gaadhin oo salaatuleylkii oo witriguna ka mid yahay goorta la qallayn karaa waxay noqonaysaa yacni maa qabla duhri duhur wixii ka horeeya ayaa la qallayn karaa gelinkaa horoo kale la qallayn karaa laakiin in gelinka dambe aan qallaynayaa uu yidhaahdo yacni ta noocaasi marka ma soo aroorin marka iyadoo la yidhi min annahaari haddana waxaa loo jeedaa sida xadiiska dambeba caddaynaayo intaan duhur la gaadhin baa loo jeeda intaan duhur la gaadhin ayaa loo jeeda xadiiskan dambaana caddaynaya man naama can xisbihi aw can shayin minhu faqara'ahu fi ma bayna salaati alfajri wa salaati alduhri kutiba lahu kaannama qara'ahu min alleyl xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaataan sallaa min annahaari intay casharata rakca in qiyaamu leylku qofka hadduu dhaafo witrinimo aan lagu qallaynaynin ee shafci laga dhigayo baa ahlucilmiga qaarkood ay ka deliishadeen maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban ragcadood uu tukan jiray sida haalibka ah haddana markii waxa weeye habeennada qaarkood ama xanuun ama sabab kale ay ku dhaaftay labiyo toban ragcadood uu tukaday maalinnimadii khaas ahaan gelinkii hore waxaa laga qaadanayaa inaan witri lagu qallaynayn bay culamada qaarkood yidhaahdeen ee lagu qallaynaayo iyadoo shafci ah oo isku buuxda tiradu saas yadaa bay ka deliishadeen oo koob iyo tobankii labiyo toban baa laga dhigay marka sidaa in lagu qallaynayo ayaa laga qaadanaya hadduu tiro ka yar tukan jirayna oo koob iyo tobanka wax ka yar uu tukan jirayna wuxuu ka dhigayaa bay yidhaaheen saasoo kale ayuu ka dhigayaa tiro isku buuxda oo ragcad buu ku darayaa masalan hadduu tukan jiray yacni toddoba siddeed buu ka dhigayaa hadduu tukan jiray waxa weeye markaa yacni shan wuxuu ka dhigayaa lix buu ka dhigayaa markay qalleen noqoto yacni saasoo ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen bacdii culammada ka mid oo yidhi witriga Eh, witrinimaa lagu qallaynayaa haddii marka cudri uu ku dhaafo qofka cudurdaar yacni markaa hurdo ah iyo waxa la midkaa uu ku dhaafto iyadoo witrinimaa lagu qallaynayaa yidhi waa jiraan laakiin waxa weeye yacni daahirka xadiiskan bay deliishanayaan culamada odhanaysaa witri lagu qallayn maayo tirada waa la buuxinaya ragcad baa lagu darayaa waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa sunnayaashii markay ku dhaafaan in la qallaynaayo marka sida cibaadadii loogu dadaalayana waa laga qaadanayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam cibaadada aad iyo aad buu ugu dadaali jiray waana cibaado badna waana cibaado badna xadiidka kuniyo boqoliyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo laba wa can cumar bni alkhaaabi radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man naama can xisbihi aw can shayin minhu man naama ku kastoo ka seexda can xisbihi xisbigiisii waxaa loo jeedaa qur'aankii uu akhrin jiray habeenkii aw can shayin minhu ama wax ka mida ka seexda oo hurda ka qabato fa qara'ahu akhriya fima bayna salaati alfajri wa salaati aduhri oo akhriya inta salaadda subax iyo salaadda duhur u dhaxaysa wakhtigaa akhriya kutiba lahu waxaa loo qoraa kaannamaa qara'ahu min alleyl inuu la mid yahay mid habeenkii akhriyey oo kale inuu la mid yahay baa loo qoraa oo aan waxba ka baaqan sidaasoo kalea loo qoraa rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ruuxu markaa inuu yeesho xisbi markaa joogta ah xisbiga waxaa loo jeedaa qadar markaysaga qur'aana uu akhriyo inuu daa'imo inay fiican tahay marka walow haba yaraato intaa uu akhrinayaayo waa biiraysa hadday joogto noqoto waxay ka fiican tahay inaad wax fara badan mar akhrido wax joogta aanad markaysagaa yeelanin waxaa ka fiican inaad in joogta a yeelato walow markaa haba noqoto mid yarbe waayo waxa yar ee la joogteeyaa waa biirayaan oo waxay noqonayaan qaar iska daba tegayoo biiraya bay noqonayaan laakiin waxa badan ee ruuxu markaa mar uu sameeyo marar fara badanna uu ka tegayo xaalka caynkaasa taas waxa weeye waa markaa yaraanaysaa ilaahayna wuxuu sii jecel yahay axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wa inqal camal allah wuxuu ugu jecel yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay walow haba yaraadabaeh xataa taqwada qalbiga qofku uu markaa taqwadiisii ay weynaanayso oo alla kabaqiisii u badanayo waxa u fiican inta joogtada ah walow haba yaraatee taasaa u fiican taas ayaa markaa u fiican inuu markaa joogteeyo oo qadar markaa joogta aho markaa daa'im uu la yimaado oo aanu markaa in sinaba uga tegin aday dhacdo markaysagaa wakhti markaa inay eh, ka habsaanto oo uu intii la iman waayo yacni waxa weeyaan inuu soo bedo oo u markaa qalleeyo taasi ma diidayso xilliyada qaarkood oo markaa waxawaan fadli badan inuu wakhtiyada qaarkood inuu markaa ka sii badiyo ama wakhti uu nashaad helay inuu ziyaado sii sameeyo taasi diidi mayso oo intii dawaamka ahayd ee joogtada ahayd wuu la imanayaa awqaadda kalee fadliga badan ama wakhtigii uu nashaad helana waa ka siyaadinayaa intanna waa inuu ku tuntuusanayo oo isleeyahay marnaba intaa ha ka tegin uu isleeyahay bimacnaa waxa weeye hadduu ka caado yeesho markaysagaa bishii inuu mar dhammeeyo qur-aanka hadduu sidaa ka caado yeesho marka waxa weeye bimacnaa wuxuu joogteey jis marka inuu akhriyo oo aan marka waxa weeye marnaba aanu ka baaqan waxay noqonaysaa soddon jis bay noqonaysaa bishii haddii markaa xilliyada qaarkood ay dhacdo inay markaa waxa weeye uu ka baaqdo yacni wuu qallaynayaa oo waa la imanayaa waa la imanayaa saasoo kale ayuu markaysaa u joogtaynaya wakhtiyada nashaadka helo ama awqaadda fadliga badanna waa ka siyaadinayaa marka waxa weeye dawaamkii waxa u noqonaya inta uu joogteeya u noqonaysa intan kalena cibaado kaloo ziyaado ah oo sunno ah oo uu nashaad iyo firinfircooni u helay ayay noqonaysaa laakiin waxaanu joogtayn karayn hadduu is yidhaahdo markaa intaa joogtee oo uu markaa hadhow la iman kari waayo waxaa dhici karta maalinna waa samaynayaa intii badnayd buu la imanayaa maalmana waa ka tegayaa oo waxaa dhici karta inaanu markiisa markaa waxba la iman karin hadhowna markiisa aanu ka daba tegi karin xadiiska kun iyo boqoliyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqoliyo saddex wcan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam raxima allahu rajulan qaama min alleyli fasallaa wa ayqada imra'atah rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam raxima allaahu rajulan allah ha u naxariisto nin ninkaasoo qaama min alleyli kacay habeenkii wax ka mida yacni ay fi lleyli mintu bimacnaa fii oo fasallaa tukaday leyl buu tukaday wa ayqada waa toosiyey imra'atahu haweenaydiisiina waa toosiyey yacnii sawjadiisii ayuu toosinayaa fa inabat hadday diiddo nadaxa fii wajhiha almaa wuxuu marka ku rushaynayaa wejigeeda biyo ayuu ku rushaynayaa yacni in yaro biyo ah ayuu ku rushaynayaa wax yaro biyaabuu ku saydhinaya raxima allahu imra'atan qaamat min alleyl allah ha u naxariisto imra'atan qof dumara allah ha u naxariisto qofkaa dumaroo qaamat min alleyli habeenkii wax ka mida kacday oo markaa tukatay qaamat min alleyli ay qaamat fi lleyli habeenkii gudihiisii bay kacday fa sallat waa tukatay wa ayqadat waa toosisay zawjahaa ninkeedii ama saygeediina waa toosisay fa in abaa hadduu diido nadaxat fii wajhihi ilmaa waxay ku rushaynaysaa fii wajhi wejigiisa almaaa biyo ayay ku rushaynaysa rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu boorinaayo oo u ducaynaayo ninka ama qofka dumara ee habeenkii wax ka mida kaca oo qiyaamu la yimaada qofkii kalena toosiya oo ninku hadduu markaa weeye kaco habeenkii oo u tukado deedna haweenaydiisina toosiyo uu yidhahdo kacoo tuko yacni marka waxa witrigii ama qiyaamuleylkii tuko sidaa ku yidhaahda haddii ay diiddana in yaroo biyaa ku rusheeya ama gabadha caynkaa samaysa oo intay kacdo oo tukato qiyaamuleylkii ama witrigii dabeedna markaa kicisa ninkeeda markaa toosisa hadduu diiddana in yaroo biyaa ku rushaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam raxmad buu ugu duceeyey in allah u naxariisto raxima allaahu rajulan iyo raxima allahu imra'atan ficilka markaa nebigu ugu ducaynayo inay sameeyeenna waa qiyaamu leylka inay u kaceen dabeedna qof waliba qofka kale toosinaayo eh, oo markaa toosintaana odhaah iyo ficilba uu isugu darayo oo haddii waxa weeye marka hore odhaah buu ku kicinayaa yacni markaa kii kacaaba ka kale wuxuu ku kicinayaa yacni odhaah ayuu ku kicinayaa hadduu kici waayana in yaroo biyo'a buu ku rushaynaya wejiga kaga rushaynaya wejiga kaga rushaynaya marka nebigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam taana waxaa ku sugan taxdiid waa boorin baa ku sugan nebigu boorrinaayo qiyaamuleylka iyo witrigaba boorinaayo ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan shaygii sunnaha ahaa in lays amrayo ayaa ku sugan haddii waxa weeye sunnihii sidaa laysu amraayo biyana laysugu rushaynaayo oo wejiga in biyaa lagaga saydhinayo qofkii kici waaya haddii sunnihii sidaa loogu boorrinaayo mid walba ay tahay ka kale inuu ugu booriyo oo hadduu kici waayo markaa biyo wejiga kaga rushaynaayo bal maxaad mooday faralkiina maxaa laga yeelayaa markaa dadaalka lagu sii dadaalayaa inuu ka sii daran yahay oo ka sii adag yahay baa laga qaadanayaa taasaa laga qaadanaya biyaha wejiga lagu rushaynaya loogama jeedo wax fara badan lagama tilmaamaayo waa in yar oo bii-a ah baa looga jeedaa yacnii qadar yar oo biyo ah ayaa laga tilmaamaya saasaa looga jeeda wejiga maxaa loo soo gaar yeelay wejiga waxaa loo soo gaar yeelay indhihii baa ku yaallo waa maxalla nawmi hurdadii markaa wejiga ay ka saamaynaysaa wejiga haddii qabow dareemo hurdadii qofka waa ka duulays hurdadii qofka waa ka duulays biyo ku rushayntan qofka qofba qofka kale biyaha ku saydhinayo haddii laga baqo dhibaato ka badan inay ka imanayso ma samaynaayo midnaba laakiin xaalka lagu rajo badan yahay inaan dhibaato ka badani ka imanaynin baa saa la samaynaya laakiin haddii dhib ka badan laga baqo qofna ma samaynaayo ee waa la yska daynayaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix qaacidada sharciyadii waxay tilmaamaysaa mafaasidda in la daafaco baa laga hormarinayaa maslaxada in la soo jiido waxaa laga hormarinayaa mafsadada in la daafaco oo dhibtaa daran wixii mafsada raajixa ay ka dhalanaysa waxay noqonaysaa wax aan lala imanaynin ayay noqonaysaa marka laisleeyahay de wax kordhsada dee in wax la dhimo oo dhibaata timaado ma aha markaysaga in lala yimaado wakhtiga marka aynu leenahay waxa weeye laguma rushaynayana waa marka loo badinayo inay dhibaata ka imanayso dhibaato ka darin ay ka imanayso markaas weeye markaan lagu rushaynaynin waa qaalibu danni arrin ku dhisan oo danniga haalibkaa la eegayaa maha tawaquc in laga tilmaamaya un mujarad khawf laakiin waxaa looga jeedaa waa haalibu danni baa laga tilmaamaya xadiiska kun iyo boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abi hurayra wa can abi saciidin iyo abi saciid radia allahu canhuma qaala labaduba inay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idaa ayqada arajulu ahlahu min alleyl idaa ayqada markuu toosiyo alrajulu ninku ahlahu ehelkiisa uu toosiyo waxaa loo jeedaa haweenaydiisa uu toosiyo ayaa loo jeedaa min alleyli habeenka gudihiisa uu toosiyo oo fasallayaa labaduba ay tukadaan aw sallaa ragcatayni ama laba ragcadood ay tukadaan jamiican ay mujtamicayni xaalay kulansan yihiin kutiba fi daakiriina wadaakiraat kutibaa labadaba waxaa lagu qoraa fi daakiriina kuwa allah xusaaya ee ragga ah jumladooda inuu ka mid yahay baa lagu qoraa iyo wadaakiraati kuwa ilaahay xusaaya ee ah ayaa jumladooda inay ka mid tahay iyadana lagu qoraa rawaaha abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiixaana ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye haddii markaa ninku uu habeenkii kaco haweenaydiisana kiciyo oo labaduba ay tukadaan in lagu qoraayo inay ka mid yihiin kuwa ilaahay in fara badan xusaya ee labka iyo kuwa ilaahay in fara badan xusaya ah kuwa jumladooda inay ka mid yihiin in lagu qoraayo marka fadiila ku sugan wadaakiriina allaha kaiira waadaakiraat kuwa inay ka mid noqonayaan oo lagu daraayo ayaa xadiisku tilmaamaya saasaa xadiisku tilmaamaya fa sallaya aw sallaa washaku min araawi waxay kaloo culammada qaarkood ka daliishadeen qiyaamu leylka in laysku jamacsan karo oo xaggay ka qaateen fa sallayaa rakcatayni jamiican labaduba waxay tukadeen laba ragcadood bay tukadeen xaalay kulansan yihiin markaa jamiican baa waxaa laga qaadanayaa inay isku xidheen oo ay jamac ku tukadeen marka in ay mashruuc tahay in marka laysku xidho qiyaamu ayaa laga qaadanaya laga daliishanaya waxayna soo gelaysaa toosintan la ee laysu toosinayo salaadda sunnaha ah ee macruufkii la amrayay soo gelaysa ya ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar waxa san ee wanaagsan bay amrayaan muuminiintu waxa xunna waa reebayaan macruufka la amraayo waajibka iyo sunnuhuba waa soo geliyaan oo sida waajibku macruuf u yahaa sunnuhuna macruuf u yahay xadiidka kun iyo boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan wa can caayishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu caleyhi wasalama qaal idaa nacasa axadukum fi salaati falyarqud caaisha waxay sheegtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idaa nacasa axadukum hadduu midkiin luloodo fi salaati salaadda gudaheeda uu ku luloodo waa qiyaamulleylkii baa loo jeedaaye falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu annawm wuxuu seexanayaa ilaa hurdadu ka tegayso ama xataa yadhaba si ay uga tagto canhu xaggiisa annawmu hurdadu ay uga tagto oo bimacnaa hurdadan badani haysa uga khafiifto oo u soo kici karo isagoo hurdadii markaa waxaweeye haysay ay ka ba'day yacni ha seexdo fa inna axadakum idaa sallaa wa huwa naacisun lacalahu yadhabu yastakfiru fayasuba nafsah fa inna axadakum maxaa yeelay midkiin idaa sallaa markuu tukado wa huwa naacisun isagoo lulaysan walxaal huwa isagu naacisun uu lulaysan yahay uu tukado waa jumla xaaliya lacallahu yadhabu waxaa laga yaabaa inuu u qasdo oo doono yadhabu waxaa looga jeedaa yuriidu macno qasad buu u dhacayaa lacallahu yadhabu ay lacallahu yuriidu waxaa laga yaabaa inuu doonaayo yastakfiru ay an yastakfira inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto inuu doonayaa laga yaabaa oo fa yasuba nafsah dabeedna markaa naftiisa uu caayo waxaa looga jeedaa uu habaaro halkuu doonaayey ilaahay inuu baryo oo ducaysto waxaa dhici karta inuu ishabaaro habaarkuna wuxuu ka mid yahay min qabiili sabbi buu ka mid yahay nooca sabbigu gudagelaya min qabiili sabbi ayuu noqonaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa salaaddii sunnaha ahayd ruux hadduu loloonaayo inuu markaa iska daynaayo oo uu seexanayo oo nafta xaqeeda uu siinaayo uuna ka taxadirayo mafsada ka darani inay ka timaado mafsadada ka darani waa maxay dee hadduu loloonaayo wuxuu akhrinayo garan maayo ducaduu ducaysanaya waxaa dhici karta inuu isbahabaaraa dhici karta oo dee waxa weeye isagoo leh allaahuma adkhilnii aljanna allahuma adkhilni naar uu deedna yidhahdo ilahu naartay geli ama halkuu lahaa markaa doonayay inuu yidhahdo allaahuma acidnii min annaar inuu yidhahdo allaahuma acidnii min aljanna yacni waxa weeyaan uu yidhahdo ilaahu jannada markaa iga magangeli oo iga ilaali yacni sidaas uu yidhaahdo ama waxa weeye markaa habaar kale naftiisa inuu ku habaaraa dhici karto marka intuu qofku nashaadsan yahay waa inuu tukadaa laakiin hadduu lulaysan yahay xaalka noocaasa naftii waa inaan u dirqiyin ee uu seexdaa wa inna lijasadika calayka xaqaa jidhkaagu wuxuu kugu leeyahay xaq buu kugu leeyahay marka nafta iyo jidhkuba xaqay kugu leeyihiin waa inaad markaa marisaa oo aad markaa siisaa cibaadadana adigoo nashit ah oo firifircoon waa inaad markaa tukataa wakhtigaad markaa tahay mid ee luloonayana waa inaanad khasbin nafta oo aanad doonin ilaaba ilaa inaad sidaa qur-aankii ku akhrido ama sidaa ku ducaysato yacni markaa sidaa inaad samayso maaha qur-aankii laftiisa dee inaad qalqaladaa ka imanaysa haddii aan eh, aanad saani u soo jeedin ee aad lulaysan tahay waxa weeye xuruuftii ma saxaysid kelimaadkii ma saxaysid waxay noqonaysaa markaa dee inaad markaa jajabiso ama wax kale akhrido ama isku qalado waxyaalo kale ka iman kara markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu hanuuninayaa hadduu ruuxu lulonaayo salaaddii hadduu ku luloodo sunnaha ahayd waa inuu seexdaa si hurdadu uga tagto yacni uga khafiifto ha dhow dabeedna ha kaco dabeedna markaa ha tukado cilladu maxay tahay cilladu waxa weeyaan waxaa dhici kartaa hadduu isagoo lulaysan naftii khasbo oo sidaa ku ducaysto oo sidaa ku soo jeedo yacni inuu markaa waxba ishabaaraabaa dhici karta qalbigii ma soo xaadirin karo waxa uu akhriyana waxaa dhici karta lidkeedii inay uga dhacdo oo isba habaaraa suuroobi karta xadiidka kun iyo boqol iyo afar iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo lix wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida qaama axadukum min alleyli fastacjama alqur'aanu cala lisaanih rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam idaa qaama axadukum hadduu midkiin kaco min alleyli ay fi lleyli habeenka gudihiisa uu kaco oo faistacjama uu ka dheeh galo alqur'aanu qur'aanku calaa lisaani carabkiisa uu akhrin kari waayo qur'aankii baa ku adkaaday yacni lulada hayse daraaddeed ayaa qur'aankii ku adkaaday oo dadka qaar baa dhici karta siday qur-aanka u akhrinayaan inuu luloodo oo dabeedna markaysa markaa isagoo wax kale akhrinaya haddana uu arko haddana dib u noqdo soo wado haddana marka waxaba sidii si laega ku dhacdo dadka qaar baa saas ku dhacdaa marka xaalka noocaasa ah hadduu caynkaa noqdo oo fastacjama alqur'aanu qur'aanku ka dheeh galo cala lisaani carabkiisa oo uu marka waxa weeye si yacni markaa furan uu akhrin kari waayo oo waxa weeye ku adkaado qur'aankii lulada haysa daraaddeed qur'aanka waa garanaya laakiin muxuu ugu adkaaday waa liajli annawm hurdo daraaddeed buu ugu adkaaday ya qalbigii baan xaadir ahay falam yadri aanu garannin maa yaquulu ay alladii yaquuluhu wuxuu odhanaayo akhrinaayo uu garan waayo falyadajic ha jiifsado oo ha seexdo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa loo jeedaa salaaddii sunnada ahayd iyo qur'aankii ruuxu akhrinaya laga tilmaamayaa laakiin faralkii oo kale waxa weeye ruuxu ma seexanayo waa inuu marka hurdada iska duuliyaa faralka iska ridaa faralku dummaddiisuu saaran yahay waa waajib salaaddii oo taagan xilligeedii waan luloonayaa ugama seexanayo hurdada ha iska duuliyo marka waxa weeye ama biyo qabo ha isku rogo ama markaysa marka xoogaa ha yara boodboodo in nashaata markaysa marka ha sameeyo markuu yara boodboodo oo marka jidhkii marka waxawayan u diiriyo yacni markaa sidii wax boodboodaya ama yaro ordayoo kale uu iska dhigo ama markaysaa biyo u soo shubo hurdadii waa ka duuraysaa qadar bay hurdada ka yaro duuraysa intaasuu faralka tukanaya hadduu markaysaa faral ay tahay salaaddii cishoo kale marka waxawayan aanu tukan waxay noqonaysaa marka inuu saas sameeyo ee waan markaa waxaa luloonayaayoo waa yaro seexanaya ma aha saas inuu sameeyo waa yahay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qur-aankii hadduu akhrinaayo oo qur-aankii ugu adkaado hurdada hayse daraaddeed oo wuxuu akhrinayo aanu garanayn markaana ha seexdo markaana ha seexdo waayo hadduu naftii khasbo is yidhahdo ilaaba ilaa iska akhri qur'aankii dee qur-aan saxan akhrin maayo hadha wuxuu akhrinayaa waa mid toban iyo mid jiisa yaa yani waxa weye waa jejebinaya waa isku qaldaya yani marka waxaan saxnayn buu akhrinaya shay aan qur'aan ba ahayn baa laga yaaba inuu akhriyo hadhow markuu dee saa isugu qaldo markiisa marka isugu yani isu dhexgeliyo yani waxa weeye qur'aannimadiiba inuu ka baxo wuxuu akhrinaya baa iman karta markaa sidaas aawoodee xaaladdaa ha seexdo waxaa laga qaadanayaa nafta xaqeeda iyo jidhkana in la ilaalinayo xaqooda cibaadadiina in lagu dadaalayo ayaa laga qaadanaya cibaadadan waa in firfircooni loo helo ayaa fiican oo khaas ahaan markay sunno tahay naftii oo firinfircoon lala yimaado marka haddii waxa weeye uu luloonaayo cibaadadiina sunno tahay ha seexdo yacni walow marka waxaweye qadar haba yaro jiibsadee oo ha seexdo dabeedna marka waxaweyan yani ha soo kaco oo waxa weeye marka ha tukado intuu marka awoodi karo hadduu isleeyahay ma kacaysidna yani witriga ha sii tukado walow marka birakca kulay ku tahay ragcad inuu tukado halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk